allana wada qoonkiisa wuxuu sheegayo hada dibba diintii baa fasaxaysaan ogaanay shaafici uu qoray baan dib ugu noqday imaamu shaafici kitaab uu leeyahay umkaa jira kutub kalena wuu leeyahay sida musnadkoo kaleeto maalan risaaladoo kaleeto laakiin kitaabka fiqiga waa isaga aaraadii imaamu shaaficina isagay ku taalla naska imaamu shaafici uu umkiisa ku qoray waa wuxuu yidhi faman axsana takbiira lam yakun daakhila fi salaa ila bitakbiiri nafsihi wtakbiiru allaahu akbar salaada taasaa lagu galaa buui wuxuu ku yidhi umka mujalladka koobaad safxada boqol iyo labi iyo labaatan buu ku yidhi waa midka afarta mujallad ah sideedda jusna ah kaasuu sidaas ku yidhi waa imaamkii madhabka way fuqaha ka dambaysay oo marka madhabka fuqahadiisa ka mida sida raafici oo kale iyo baa waxay siyaadiyeen wanutqu biha sunna waa kii masafiinaha bay ku oli jirtay anniya wa maxaluhaa القلب سمع سفينة والتلفظ بها سنة والتلفظ بها سنة ماشي لغا كلمة دوننا لأن عدة وحسنة يسوى النبي محمد وقرآنك وإجماع أمده سنة كاسكة مادة مركا يعني وحوي أرنك واسداس asalkana waxay ku haysaa arrinkan nebigii ma samaynin salafkii ma samaynin a'immadii waaweynaa mayna samaynin waa shay bidca ah wey bidcaduna laba shay bay ku timaadaa shay nebigu uu ka tegey ruuxii la yimaada bidcu ku dhacay ruux shay nebigu sameeyey siduu u sameeyey si aan ahay ninkii u sameeyana bidcu ku dhacay sidaa daraaddeed buu imaamu shaafici wuxuu leeyahay attarku sunna ka tegitaanka nebigu waa sunno salaada ciidda in loo aadaamo hadduu ka tegey inaan loo aadaamin wey sunnadu waa inaan loo aadaamin sooma ha salaadul istisqaa in loo aadaamo hadduu ka tegey tarkigaasi waa sunno wuxuu nebigu ka tegey in laga tago waa sunno wuxuu sameeyey in la sameeyana waa sunno bal imaamu shaafici wuxuu leeyahay man istaxsana faqad sharaca ninkii wax wanaajista oo yidhahda tan maxaa dhiba ku jira oo maxaa dhibaato ka imaanaysa haddaan idhaahno usallii farada hibla istixsaankaa ruuxii la yimaada jidayn cusub buu la yimid shaaricii oo alla iyo rasuulkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxayna la imaaninna shareecadu kusoo soo kordhiyey imaamu shaafici wey marka sidaas daraaddeed meeshii rasuulku istaagay waa inaan istaagno meeshay saxaabadu istaageen waa inaan istaagno waxay cibaadayn ku hadleen waa inaan ku hadalno waxay ka aamuseen waa inaan ka aamusno waxay ka tageen waa inaan ka tagno saasaan ahlusunna waljamaaca ku nahay ee sheegad ma aha laakiin haddaad sheekh hebel baa yidhi raafici baa yidhi nawowi baa yidhi fulaan baa yidhi culimo ijtihaaday ijtihaadkooda ma'juuriin bay ku yihiin laakiin cidda la raacayo waa rasuul alleh iyo qur'aanka sunnada ijmaaca salafka tala raacay waa middaa iyadaa wey ta aan doonayno in laga keeno hadday ku sugan tahayna waa middaa haddii la keeno fa cala alra'si waalcayn cala alra'si waalcayn waa qaadanaynaa haddii la keeno wax ku tusaya inuu nebigu sameeyey saxaabadu sameeyeen bal aimadii waaweynaa haddii laga soo guuriyo kutubtoodii baa taallee waxa weeyaan waxba kama qabno haddii la waayo soo maa hade ummaday salafkaasaynu leenahay khalaf yaan laynagu wareerin khalafku waa gafi karaa waa khaldami karaan yani waxa wey cusuurtii mufadalada ahaydee nebigu ammaanay ee cismada lahayd qurunta iyada ha loo laabto weliganana taasaan taaganahay oon ku celcelinaynaa wallahu aclam bisawab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ama bacdu <clears throat> walaalayaal intaan mawduuca asaga aan qumaata usii dhexgelin ayaa isla waxun mawaadiicdana ku saabsan waxaa weeye shalay markaan ka hadlaynay maaragtay yani axaadiista ku soo aroortay asafar ila ziyaarati ila ziyaarati اlqubuur axaadiistii aan soo qaadnay ee loo soo deliishaday ee aanu keennay ayaa waxay walaaluhu yidhaahdeen waa daciif marka hadaladii hadday uu ku hadlayey maxamed cusmaan ba waxaa ka mid ahaa xasan binu cali asaqafi alqurashi alhaashimi horta magaca wuu khalday oo waxaa la yidhahdee ninka wuu khalday wuxuu yidhaha calawi saqaaf calawi saqaaf mah waxaa weeye xasan binu cali asaqaaf marka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay min acdaa islaam ma aha waxaa weeye albani oo aanu hayno agtara min alfayn xadiiin tanaaqada fiiha uu isu isaga isku hardiyey oo mar uu tasxiixinayo marna uu tadciifinayo ayaa maxamed maarata yani xasan bin cali asaqaaf ayuu ka qabtay ama uu ka hadlay ama uu isku ururiyey uu ku tanaaqudayo isaga naftiisa marka mas'alada ayadaa marka hadduu sameeyey ninka axaadiidta ee nabiga calayh salatu wasalaam ku ciyaarayo tadciifka loo soo qaadanayo axaadiidta nabiga ee culammadii maalan shalay kow iyo toban xaafid xadiis ay saxiiye ay saxiyeeleen ayaa la tadciifiyeen ognahay albani inuu tadciifkiisa loo cuskanayo marka waxa uu ku noqday min acdaa islaam waxaa weeye in axaadiista uu saxiyeelo weeye amase uu ka hadlay eh, tanaaqudka albani wax ka sheegay marka bilmithaal ahaan marka shaleto eh, xadiidkii abaa hurayra waxaa loo soo qaatay laa tushidu rixaalu ila ilaa alaaثati eh, masaajida yaa camalu صaxaaba ayaa tusinaya baa la yidhi inuu caam yahay oo uu camimayo makaan kasta masaajidada iyo ziyaaradii wax walba ay soo gudagelayaan waxaa loo soo qaatay inay saas saxaabadu ka fahmeen xadiidu abi hurayra oo uu u safrayey turuusiina markii aan idha waxaa weeye masaajid waxaa la yidhi masaajid ma aha weliba hadalla aflagaada ayaa lagu sii dareen lakiin annagu aflagaadada dadka kuma dheerayno ninkii aflagaadeeye af caytbayso ninkiisu ku yaalla bay soomaalidu tidhaahda laakiin waxaan tusinaynaa un in sidaa iyada ay axaadiis saxa ku soo aroortay u uu u socday abaa hurayra raximah اllahu tacaala masaajid radia allahu canhu masaajid uu u socday ee turusiina ayna ahayn imaamu axmed wuxuu werinayaa fi lmusnad juزka lixaad صفxada saddex boqol sagaashan iyo toddoba wطabrani fi mucjam اlkabiir min xadiiثi marsad bin cabdillaah can abi basrة alغafaari qaala laqitu aba hurayra radia allahu canhu wayasiru ilى masjidi tuur yasiiru ilى masjidi tuur liyusali fiih qaala faqultu lahu low adraktuka qabla an tartaxila martaxalta faqaala qaala faqaala walima maxay saa ku dhacday oo u safarteen baan idha buu yidhi markaas wuxuu ugu jawaabay inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul laa tushadu rixaalu ila ila alaaثati masaajid walaalayaal xadiidka ma ku cad yahay abaa hurayra waxa uu u safrayay inuu ahaa masjid ku yaalla masjid duur uusan hayn marka masaladii shalay wey sheekh kan baa la yidhi soma inaan tusno soma marka walaalayaal waxaa weeye axaadiista la daciifiyey ama wax laga sheegay waxaasoo kale weeyaan iska yani haamishul akhbaara ah oo dadka dhigaha loogu shubayo tadciifintana nooca weeye diidda cad laga horkeenayo oo yani laleeyahay maarata yani muusan ahayn masjida durusina axaadiistina sidaa ay cadaynayso durusina bu aha ay laleeyahay buurtaa loo qasday inta haddaan kaga baxo suusa waktiga iga sii tegeen mawduucayga aan usii gudogalo tadciifintana nooca weeye la tadciifinayo marka waxaan umalaynaya inaan isku axaadiida dadka aanan ahayn haddaan mawduuci marka usii gudagalo waxaa weeye wixii hore lasoo dhaafay oo la doonayay in maaragtay in yar dib loogu noqdo waxay ila tahay inaanan isku dhex khaldin mawdu masaa'ish hadda aan hayno in yar ii sheega wakti yar baan idin yeelayaa saddex mirir laba mirir caynkaas oo kale oo labada dhinac baan kala hadlaya marka hadda laakiin mawduucana hor yaalla waa atalafud biniya atalafud biniyagaa saytow untaa unha la wax kale yaan la dhexgelin hadda marka walaalayaal waxaa weeye meesha mawduuc baan kasii wadanaynaa maarata yani walaalkay mucaawiya xaadiidii uu soo qaatay kii u horeyey inama alacmaalu binniyaat wainama likulli mir'i maa nawa horta kawan baa annaga nagu soo deliishanaynaa niyada hadallada yacnii markaad yani xarmashada la xarmanayo niyada uu ka hadlay iska faraha badan ta annagu uma ogolin yani hadalladiisa waxaa ka mid ahaa shaykh اlimaami saaxib cimaamati اlxamraa waxaa hadde wax idinku ogolyihin maaha wixii maqsuud ee niyada ku saabsanaya waxa la doonayo oo laga wada hadlayo imaamu nawowi raximah اllahu tacaala waxa uu anfiyey waxaa weeye wujuubka ee sunanimada kutubtiisay ku qoran tahay inuu leeyahay waa mustaxab marka ibnuqayim oo kaleeto waxyaalaha uu sheegayo waa waxa annagaba aan diidanahay weeyaan amaa mas'alada ee qiyaaska la rafdinayo insha allah waktiga dambe ayaan noga hadli doonaa waxaa weeye waa rafdin qiyaas la rafdiyey oo bilaa xuja ah weeyaan waana arki doonaa siday a'imatu lmadaahib u deliishanayaan qiyaaska fi lcibaadaati wa fii kayriha ay u deliishanayaan waan ka hadli doona hadi ilah yihahdo marka waktiga suusan iiga dhamaanin haddaan maalan marka aan mawduuci toos ugu sii tilaabo waxaan leenahay atalafudu biniya cinda takbiirati alixraam marka la xarmanayo sunno weeye maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inama alacmaalu binniyaat marka inama alacmaalu binniyaat niyo ayay ku sugnaatay acmaasha marka lafdiga isaga niyada maxalkeeda qalbi weeye talafud lagu talafuday iyo inaan lagu talafudin lafdiga xadiidka nooma kala cadaynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam siraystana muusan dhihin lajahrana muusan dhihin marka ninkii niyada la yimaado biqalbihi kala yimaado cinda takbiirat alixraam oo aanan ku hadlin saxa salaatuhu way asaxday salaadiisa ninkii niyada la yimaado oo salaadiisa xarmado isagoo waxba aanan ku hadlin salaaddii way asaxaysaa haddiise uu ku talafudo uu ku hadlo bilisaanihi kadalika way asaxaysaa wa ata sunna sunnadana wuu la yimid ta ayada waxaan ku khilaafayna dadka dhahayo bidca wey waxaa loo deliishadayna idinkaaba arki doonaa marka waxaa isweydiinle marka atalafud biniya sidee buu bidca ku noqoni karaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa sugnaatay inuu ku talafuday bacd alcibaadaat inuu ku talafuday baa sugnaatay maala imaamu lbukhaari raximah llahu fii saxiixihi wuxuu ku warinayaa can amiiri lmuminiin cumar bin khaaab samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayaan maqlay buu leeyahay biwaadi alcaqiiq isagoo ku sugan oo uu ku qowlayo aataani leylah aatin waxaa ii yimid mid imaanaya ii yimid min rabbi faqaala wuxuu yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waqul cumratan waxajan cumratan laba riwaayo weeyo riwaayo waxay dhehaysaa waqul cumratan fii xajatin riwaayana waxay dhehaysaa waqul cumratan waxajatan midka asaga waxaan leenahay waa talafud lagu talafuday weeye niyada wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu xarmanayay oo xajka ahaa ayuu ku talafuday haddii hataa aan loo soo qadarinba wax kale aan loo soo qadarin taa nafteeda ayaa talafuday maxaa yeele waxa uu niyooday waxaa weeye xaj iyo cumro weeye uuna ku hadlay inuu qalbiga inuu ka niyoodo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxba uusan ku hadlina wuu heli kari uuna ku talafuday talafudkii way tayada marka xadiidka isaga markuu sharxayay alxaafid axmed bn maxamed acasqalaani eh, qasdalaani markuu sharxayey eh, juزka tobnaad juزka tobnaad saddex boqol soddon iyo toddoba kolley ani kitaabkayga raqamkiisa weeyaan eh, bukhaarigayga ee muslimka iyo isla wada qorayo شرح imaam النawwi ee mslim iyo isla wada qoraya kan fatxulbaari ee mxuu ahaa irshaad shasar isla qoraya wey saddex boqol iyo soddon iyo toddoba marka uu sharxaya wuxuu leeyahay lafdiga asaga markuu ka hadlaya wuxuu yidhi xajatun iyo wacumratun oo saa loo godayo iyo xajatan wacumratan labada waa lagu wariyey markaasu wuxuu yidhi waruwiya binas bificlin muqadarin naxwu nawaytu o aradtu cumratan waxaj markaad nasbisid waxa aad ku nasbinayso waxaa weeye waa caamilkii maxduufay waxaa lagu nasbinayaa nawaytu xajatan wa cumra haddiiba xataa nawaytuda aan la keenin lafdiga naftiisa talafuda lakiin wataa waxay noosii cadaynaysaa sida hataa yani marka nasba la keeno caamilkeedii lafdigii nafdigii naftiis nawaytuha loo soo qadarayo u noqonaya bay ku tusinaysaa waxaa ka mid a imaam muslim raximah اllahu taعala fii saxiixii wuxuu ku warinaya nabiga alayh الsalaatu wasalaam inuu yidhi maalin maalmaha ka mid a ah ayuu wuxuu u galay caaisha radia allahu canha markaasaa wuxuu weydiiyey acaam inay hayso cunta markaasaa waxa wuxuu yidhi hal cindakum shay waxay tidhahdeen laa faqaala fainii idan saaimun fainii idan saa'imun nabiga wuxuu niyeystay buu ku hadlay talafada bimaa nawaa wuxuu niyeystay buu ku hadlay marka axaadiista saxiixada waxayna tusinaysaa nabiga inuu niyeystay xaj oo haddana uu ku talafuday soonna uu niyeystay oo uu ku talafuday fuqahada markii uu soo naqinayey yani sheekh ka mid a ah culamada hor fadhido ninka la yihahda ibnu rajab alxambali kitaabkiisa waan haya kaa isaga weeyaan markuu soo naqinayey wuu ka tegey cibaarooyinka qaar wuu ka tegey inay fuqahada qaar badan oo fuqahada ka mid imaam nawowi baa ka mid ah raximah tacaala ay leeyihiin waa sunna mustaxaba weeyaan ma la sheego fuqahada kuwa waa sunno dhahayona la sheego annagu waa waajib maanan dhihin waa sunaan leenahay fuqahada ayaa horteenna imaam nawwi baa ka mid ah raximah llahu tacaala yaa wuxuu leeyahay sunna ibnu rajab alxambali ee uu soo qaatay wadaadka markuu ka hadlayay hadda saas uu qoraya meesha ayadu kaga hadlayo juzga koowaad muqadamo ee maaratay markuu sharxayay xadiidka isaga inama alacmaalu biniyat waxa marka culamada ay u daliishadeenna waa qiyaas oo aan ka hadli doonno wey marka maadaama nabiga uu ku hadlayay xaj niyadii uu ku hadlay soonkana niyadii uu ku talafuday oo ay ku caddahay talafud biniya oo xajkiina rasuulku ula yimi alay slatu wasalaam soonkiina uu la yimid talafud biniya taasaa looga qiyaas qaadanaya marka fuqahada le annagu waxaan bilaabanayna maalinahay ma waa fuqahada inaga horreysa anaga kamid yahay baa saa u sunaynaya waxay u daliishanayaanna waxaa weeye qiyaas marka qiyaaska qarad macluuma ah ninkii kale hoosaa u dafirayo isagay taa u taalla lakin waxaa weeye fuqahado dhan a'imat lmadaahib oo soo deliishaday fuqaha yani qiyaas fi lcibaada yaa nusuustoodii oo cadcad baan keeni doonaa insha allahu tacaala imaam nawi raximah llahu tacaala markuu ka hadlaya xadiidkaasa wuxuu ku qowlay wuxuu leeyahay wa fiihi daliilu limadhabi اljumhuur calى ana sawma naafila yajuuzu biniyati fi nahaar qabla zawaal bimacnaa nabiga inuu markaa niyadii uu la yimid buu taa kugu tusinaya oo uu ku hadlayay marka talafudka niyada lagu talafudayo ee lagu hadlayo sunanimadka ay sunno tahay ama ay mashruuc ay tahay sunno ay tahay waa shay ku sugnaaday weeye qiyaas qiyaaskaasna wuxuu dhexdhacayaa bayna arkaan alislaam xajka waa rukni min arkaan alislaam soonka waa rukni min arkaan alislaam salaada kadalika rukni min arkaan alislaam marka bacdigeeda oo cibaadada ayada bacdigii kale looga qiyaas qaata weye bar ka mid ah ayaa barka kale looga qiyaas qaadanaya haddaba ninkii yidhaahdo waa bidca waxaan leenahay wuxuu jaahil ka yahay can adilati shareeca alislaamiya wa qawaacidiha ayuu jaahil ka yahay sababtu waa maxay waxaanan leenahay walaa cibrata likalaamihi hadalkiisa lama ictibaarinayo ninkii waa bidca yidhahdo sayna bidca ku noqonaynin waxayna bidca ku noqonaynin lianna shaya haabita bilqiyaas wixii qiyaas ku sugnaado laa yakuunu bidcatan abada bidca ma noqonayo wixii qiyaas ku sugnaado maxaa yeele qiyaaska waxaa weeye min adilati shareeca marka haddii la yidhaahdo wax alla wixii qiyaas ku sugnaado waa bidca waxaa weeye idan kaiiru min addiini yakunu bidca maxaa yele waxaa loo deliishanaya diinteenna waxaa weeye alkitaab wasunna walijmac walqiyaas qiyaaska marka wixii ku sugnaado dhan haddaan idhahno waa bidca diinta qaar badan baa bidca noqonaya maxaa yeele nusuustii tiiley baa looga qiyaas qaadanaya marka bidca ma aydan fuqahada saas ku arooreen oo imaam nawowi uu ka mid yahay iyadana wadana yani jideeyey eesaa u suneeyeyna waxaa weeye in ay u deliishanayaan qiyaaska asaga ee caddeeyaan ujeedaa qiyaaska asaga ay u daliishanayaan wey waxaan leenahay marka in yar marka qiyaaska intaanan weli u gudagelin waan ka hadli doona haddii ilah yidhaahdo iyo waxa ay soo daliishadeen waxaa la yidhi nabiga muusan la imaanin oo wuu ka tagay horte hadduu la yimid bacdualcibaadaat ee ay ka sugnaatay wuu ka tagay nafyina nabiga ala sl inuu diiday oo u nahiyena mayna ka soo aroorin inuu la yimidna mayna ka soo aroorin mayna ka sugnaanin wey macnaha nabiga ala slat slam talafud biniya oo salaada muusan ka sugnaanin siday kuwa kale uga sugnaadeen marka nahyi iyo ficli toona lagama hayo marka wixii nabiga sa alayh salatu slam uu iskaga tago maxaan leenahay haddaaban idhahno nabiga uu ka tagaba min dalaa'il taxriim ama bidcanimo ama karaahiyanimo may noqonaysaa maya waxaan leenahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam lagama qaadanayo ficliga faqad oo wixii nabiga uu sameeyey keliya un sunne macnaha maaha may qowl iyo ficil bay ku sugnaataa iyo weliba iqraar hadalka nabiga calayh salatu slam inama alacmaalu biniyaad uu leeyahayna waa mutlaq hayru muqayad waa mutlaq aan la qaydin weeye marka daliil buu u noqonayaa niyadii oo lala jahray iyadoo la siraysto labadaba amaa tarkiga haddii khaas ahaan aan uga hadalno haddii tarkiga nabiga uu ka tegay shay ashyaada ka mid ah uusan la saaxibin nas caddaynayo shaygaa matruuka ee laga tagay inuu maxduur yahay tarkigii xujo ma noqonayo maxaa yeele keli waxa uu faa'iideynaya waxaa weeye shayga ka tegidiisa inay mashruuc tahay waxaa kugu daliila nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxyaalo fara badan buu ka tage waxa uu ka tagay waxaa dhici kartaa inuu yahay shay maxduura oo xaaraama laakiin tegidda uu ka tagay keli xaaraan kuma noqonayo waxaa dhici kartaa inuu yahay mubaax waxaa dhici kartaa inuu mandub yahay waxaa dhici kartaa inuu makruuh yahay wax la karayay inta way noqon kartaa xasba daliil kolba sida daliilku uuna tusinaya weeyaan nabiga calayhi salatu wasalam markan saad wuxuu ka tegay bahasha la yidhahdo maansalugalayda dadka kolbasay u yaqaanaan hilibkeediio loo keenay wuu iska daayey wuxuu haddana qariray uma qarara sal allahu biannahu laysa bixaraamin inuusan xaraam ahayn buu qariray shay uu ka tago aan xaraam ahayn weeye wa taraka shay-an min asalaati sahwan uma acaada faatamaha wa taraka aljamaacata fi اtaraawiixi makhaafata iftiraadiha uma jamaca asaxaabatu min bacdihi walam yunqal can axadi min alumma inkaaraha shay nabiga uu ka tagay weeyaan haddana ay la yimaadeen tarkigiisii marka looma arkin inuu xaaraam yahay sidaasoo kaleeto nabiga alayh salatu wasalam wuxuu ka tagay waxaa ka mid a ah naqda kacbada inuu burburiyo buu iska daayey oo si cusub uu ugu dhiso qawaacida nebiyullaahi ibraahim si dadkuba ay doonayeen wuxuuna taa ayada saa u yeedhay saxaabada qalbigooda inuu wax tagayure ku dhaco soomta iyo waxyaalaha saasoo kaleeto cunidoodii buu iskaga tegey ummadda qof ka mid oo dhahay soom waa xaaraamana lama hayo marka culamaau shaaficiya akar culamaa shaaficiya waxay leeyihiin atalafudu biاniya sunnatun liyusaacid alisaanu alqalb marka qiyaaska haddaan dib ugu noqdo culamada kale ayaan u dhiibaya waxaa weeye haddii la yidhi qiyaas cibaada muusan ku sugnaanin waxaan leenahay hadalkaasi waa qowl baail weyaan qowlun baailun hayru saxiix waxaana loo leeyahay in lagu gaaro aqraad mucayana ah in lagu gaaro yaa la doonayaa marka la anfinayo inuu dhedhacay qiyaaska cibaadada dhexdeeda wuxuu leeyahay ibnu nasr maruzi wal aad u dhegeysta fii qiyaami leyl kitaabkiisa la yidhaahdo safxada boqol soddon iyo toddoba wasu'ila axmedu raximah اllahu tacaala can اlqunuuti fi lwitr qabla rukuuci aw bacdahu miya watarka qunuudka la qunuudaya allahuma adinaada ma qabla rukuuc mise bacda rukuuc wahal turfacu اleydi gacmaha kor miyaa loo qaadayaa fi ducaa fi lwitr markaasuu wuxuu ugu jawaabay alqunuutu bacda arukuuc wa yarfacu yadayh qunuudka bacda arukuuc weeye gacmihiisana qofka kor buu u qaadaya muxuu u daliishaday hadalka imaam maalik weeyaan imaam axmed bin xambal wuxuu yidhi wadalika calى qiyaasi ficli الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam fi lghadaati waa cibaado cibaado uga qiyaas qaadanaya imaam axmed bin xambal weeyaan hadalkaa wuxuu ku tusinaya fuqahada iyo a'imada inay deliishanayaan oo ay soo qaadanayaan alqiyaasu fi lcibaada ay saa u wataan marka ninkii yihahdo alqiyaasu fi eh, lcibaada laa yajuuz xataa haddii la helo wax dhahayo oo yani culamada ka mid a waa qowl marjuuxa weyaan qowl marjuux laga rajaxan weyaan naam eh, sidaasoo kaleeto hadalkaa weli markaas wuxuu yihi wabidalika qaala abu ayub wa abu khaytama wabnu abi shayba saasay ku qowleen hadalkaa saraaxatan wuxuu noo tusinaya imaam axmed binu xambal min alamati sunna inuu isticmaalayo qiyaaska fi lcibaadaat wakadalika imam shaafici walimaam abu xaniifa walimaam malik wagayruhu min a'imati salaf qiyaaska inuu bannaan yahay waxaad ka fiirsanaysaan jaamic اlculum wاlxikam lilimam alxaafid alfaqih zaynuddin abilfaraj بن عبد الرحمن بن شهاب بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهير بن رجب الحنبلي صفحة لحدا يلح جزء اللباط وان هيا عبارة سنة أقرينا وحير شيخنا markuu ka hadlayey ara'ayta low wadacahaa fi اlxaraam akaana calayhi wisr fakadalika ida wadacahaa fi اlxalaali kaana lahu ajr wuxuu yidhi hada yusama cinda usuuliyiina qiyaas alcaks wa minhu qowlu ibnu mascuud ibnu mascuud isna soo deliishanaya soo qaadanaya weeyaan qiyaaska isaga cibaadada dhexdeeda qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam kalimatan waqultu ana ukraa nabiga kelimuu ku qowlay cabdullahi bnu mascuud ana mid kalaan leeyahay buu yidhi nabiga wuxuu yidhi buu yidhi man maata yushriku billahi shayan dakhala الnaar وقلت وهذا عبد الله بن مسعود وي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل bukhaari baa warinaya iyo muslim imaam axmed iyo ibnu mandah ayaa warinaya naam fakadalika saasoo kaleeto waxaa asna qiyaaska usoo qaadanaya imaam nawowi raximah llahu taala ninka waa nin xanaabilada ka mid ah waya ninka saa usoo deliishanaya qiyaska imaam nawowi raximah llahu taala kadalika asna wuxuu oga hadlayaa isoo bixi kitaabka wuxuu oga hadlayaa kitaabkiisa maaragtay yani ku sharxayo saxiixu muslim uu ku sharxayo ayuu oga hadlayaa wuxuu leeyahay markuu masalada ka hadlayay imaam nawowi isla xadiidka isaga ah yaa wuxuu yidhi fiihi qiyaa fiihi jawaazu lqiyaasi wa huwa madhabu lculamaai kaafa waxa uu u daliishanayo waxaa weeye cibaadada dhexdeeda weeyaan maxaa yeelay sadaqadiya waxaa looga qiyaas qaadanayaa waxaa la markii la weydiiyey qofka shahwadiisa gudanayo ma ajir baa oga ahaanaya wuxuu yidhi ka warrama hadduu xaaraam ku dejiyo miyuusan dembi oga ahanayn rasuulka ohanay alay slat slaam fakadalika idaa wadacahaa fii xaaraam wisri baa oga ahaanaya lafdigaas culamada waxay ka qaadanayaan fiihi jawaazu lqiyaasi wa huwa madhab lfuqahaa nam walam yukhaali fiihi ila ahlu daahir daahiriyada ayaa sidaa khilaafaysa waxay leeyihiin qiyaaska ma gelayo cibaadada ibnu xasmi iyo rag ka mida ah ayaa saa odhanaya irshaad ulfucuul baad ka eeganaysaa meesha oga hadlayo imaam shawkani oga hadlayo bab lqiyaas walaa yuctadu bihim kuwa sidaa odhanaya qiyaaska diidaya fi lcibaada laa yuctadu bihim hadalkooda lama qabsanayo dad sidaa odhanaya waa jiraan alqiyaas laa yakunu fi lcibaada lakin qabsan mayno nacam wa ama almanquulu can اtaabiciin taabiciinta ayaa waxaa laga soo imaam nawowi ohanaya wuxuu leeyahay iyo wanaxwihi min dami lqiyaasi qiyaaska oo la caynayo falaysa almuraadu bihi alqiyaasu aladii yactamiduhu اlfuqahaa قياaسka ay فقهada اعtiمaadayaan mah المجتahiدوuن وhذa القyاaس المذكوuر في الحadيiث هuوa min قyاaس الcgs yaascagslaba شhay isu cagsa oo laisu deliishanaya weyaan kan kalena min baab اأwlى bu uga sii yahay asna usuuliyiintu waxay isku khilaafen واkhtalafa اlأsuuliyuuna fi اlcamali bih qiyaaska lagu camal fali karo wahada اlxadiiثu daliilu liman camila bihi wahuwa اlaصx xadiidkanaana u daliila ah in lagu camal fali karo waa sidaas xadiidkanaana u daliil ugu leeyahay imam nawi baa odhanaya in qiyaaska uu dhexdhacayo cibaadada dhexdeeda wahuwa lasax marka saasa waxaan u leenahay waa imaam shaafici weye yuu ka mid yahay madhabtiisa culamada waaweyn buu ka mid yahay marka qiyaaska ayaa loo deliishanaya atalafudu biniya mana lihin waa shay waajiba shay sunna weeye baan leenahay fuqahadii baana saa odhanaysa waxaa yar insha allah sheekan ku wareejinaya inta soo haray waqti usoo haray meeqa soo hadhay sideed aniga shan baan kusoo reebay bal hadday ilmi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه إن شاء الله تعالى موضوع هذا أنكو جرى موضوع النية وهي آه أن إن كوضع هذا الله هذا وأنا لقى هذا الرجل هرنا كهبلان وحيالا تلفظ كبنية وهي وحيالا بدن وكلنا والقدر دري آه ونقول بسي وحوق عنها وكشهيه anaga waxaa xaggaa ka yeedhay oo aniga haddaan soo kormarhayaa anigoo mawduuca niyad usoo noqon doona waxaa la sheeganhayaa ashcariyo waxaa la sheeganhayaa haddii ilaahay raali ka noqdo qaadiriyo waxaa la sheeganhayaa haddii ilaahay raali ka noqdo ahlu sunno waxaas wax isle ma aha idinku dhegihin aad ku maqlayseen xaggay ka yeedhaysa waa isla maanta ragga culammada ee naga soo horjeeda saasay yidhiheen anigu sida uu faarax bashaahid ka yahay sheekh faarax bashaahid ka yahay maalintii horeysan bilaabayna waxaa nine ashcariyo ahlusunna weeye kitaabkii ay ku qoraydna waan keenay inay ashcariyo ahlusunna waljamaacati iyo maturiidiyo oo aynan inta kale ahlu ahayn nimankan salafiya sheeganayaan ahlu sunno ka maa horta waxay xisaaban tahay salafiyada ummadii hore oo nabigii iyo asxaabtii taabiciintii baan anagu ku abtirsan usheyaan sheeganaynaa yaan sheeganaynaa yay xisaaban tahay waxay xisaaban tahay aniga waxaan ahay eh, eh, muxuu ahay cabdulcaziiz baa la yidhi xaaji cumar waxaan ka seexay ina nebi aadan iyo xisaabanta ina nebi aadan balday cabdulcasiis xaaji cumar oo ina nebi aadanaan ka ahay eh, salafiyaan ahay eh, maxamed bin cabdilwahaab baa sheekhaygii wixii ka dambeeyana salafiyaan ahay oo taabiciintii asxaabtan ku dhahaya imaamu abilxasan alashcari alimaam abulxasan alashcari qarnigii saddexaad buu shalay wuxuu yidhi sheekh maxamed Eh, wuxuu ahaa qarnigii afaraad bu ahaa qarnigii saddexaad buu dhashay qarnigii afaraad soddon iyo dhowrna wuu dhintay waa labada qarniba buu ku jiray wuxuuna u xoog badnaa qarnigii eh, saddexaad buu badnaa oo quruuntii mufadalahe oo uu yidhi eh, muxuu ahaa khayruquruni qarni uma uma yalunahu horta inaan yani isxaqirno ma shalay waan u sheegay idinkoo shalay mudaraa dhashay bal haddana sheekha ay ku abtirsanhayaan haddana ay u bootinhayaan taabiciintii maxamed cabdiwahaab kun iyo muxuu ahaa kun iyo boqol iyo kow iyo tobankii kun iyo boqol iyo koob iyo tobankii u dhashay kolkii ama shan iyo tobankiiba iska dhashay hadday saas anigu riwaayadan arkay ii qoran oo kitaabka ku qoran kun boqol shan falilaahi daruka weligaaba saaxiib baan ahayn <laughs> ha qosolka iga dhamaanaya qosolkii joojiye waa runtiisa waxaa weeye han iyo tobanka hadii la yidhah iyo kob iyo tobanka anigu arkay riwaayadaa sax bayna agtayda ka tahay waana ii qoran tahay kolku hadda umuurahan la soo baxay oo haddiina balaayooyinkan hadda annagaan ka calaacalayno la yimidna kun iyo muxuu ahaa kun iyo boqol iyo afartankii bay ahayd iyo saddexdii yuu bilaabay waxyaalahan umuurahan hadduu bilaabayna bal hadda ninka isagoo taariikhda islaamka maanta kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo laba yay joogtaa ninka kun iyo muxua boqol iyo afar iyo shan iyo tobankii dhashay qowlkiisaan haystaa oo sheekhaygii wey waxaanan ku dhacahayaa haddii taabiciintii asxaabtii iyo nabigan ku dhacahaya waasaan aniga ugu sheeg abdilcaziis wari hayaan nebi aadan baan aniga lama rabo waxaan rabaa sanad iyagaa sanad doonahaye sanad la cuskado oo hebel baan ka ayo hebel baan ka ayo annagu haddii la yidhahdo hala abtirsado soo daarti sheegna hala abtirsado abtir anigu husaadka ma qabno mid kale ashcariya waxaa la yidhi waa firqo oo laalla ah ayaa la yidhi intaasna ashcariyadii waxeed baa la deliishanaya bukhaariga lagu sheegahayo Eh, muxuu ahaa matniga weeye oo shee imaam albukhaari baa alifay waxaa sharxay asqasdalaani sheekha la baa sharxay sharax badan buu leehay eba ibnu xajar alasqalaani baa sharxay waxaa weeye waa nin shaaficiyulmadhaba ah, waa nin ashcariyulcaqiida ah haddii ilaahay raali ka noqdo imaamunawowi baa muslim sharxay waa kutubay asaxaa waa nin ashcariye ah oo kulli ashaaciradii bayna ka haystaan oo ayna kulli ay wada deliishan suyuudi baa lasoo eh, eh, kulli waxaas oo dhan baan anagu horta n maata oo qardoofa ah oo naloo geystay oo yani ashaacirida loo geystay n waa min firaqin lalaan weli annaga hadda yani waa dambaysayn un baan leenahay ma ogiye wax weyn oo saas kuma aanan sheegin ee haysoo horumarinina un baan anagu leenahay tallaabada yar iska daayi uba un baan leenahay ma ogiye anagu waxmaanaan dhihin haddii ila haddii ilaahay raalli ka noqdo saddex mire miyaha de intaas horta sheekh cabdullahi baa intaa u dhibaya lakin wax badanna waa i dhiman yihiin bismi illahi raxmaan raxiim aniga waktiga ayaa dhammaaday insha allaahu marka wakhtigaaban oraahdiisa la gaaban baa igu dhacday oo waxaa weeye saacadihii aan rabay inaan hadalladii laga afbuuxsaday ka jawaabo ma haysto laakiin saddex masalaan masalada usalli uga jawaabayaa dadka muslimiinta ayna si fiican dhagahooda ha u furteen waxaa weeye daliilka midka mucawidka iyo midka mustaqiimka caqligaa lagu kala soocaa diintu caqligay ku dhadhantaa ugu horrayn waxa weeye iimaanka nebigu markuu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu noogu tilmaamay iimaanku inuu yahay an tuumina biاllahi وamalaa'ikatihi وkutubihi وrasulihi وbilyowmi اlaakhir ilى akhiri اxadiid waxay yidhahdeen culamaaulislaamku markay dabdiyeen aliimaanu niyatun wa qowlun wa ficlun bay yidhahdeen waa niyo qalbiga laga niyeysto biana maa jaaa bihi rasuululahi bijamiici maa jaaa bihi rasuululahi sidqun maxdu nebi maxamed wuxuu la yimid run maxdiya inay yihiin soo saa maha imaam qalbiga ood geliso bijamiici maa jaaa bihi rasuululahi xaq inay yihiin soo saa maha sidaa qalbiga laga niyeysto markay tahay muxuu yidhi haddana maxay yidhahdeen culamaaislam ayagoon isku khilaafin maxay yidhahdeen inta aanu sharcigaa oo toosan maxay yidhahdeen waa in yani nudqi lagu daraa oo qofka ah islaamnimadiisa ma la xugminayo xataa yaquula intuu ka yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa anna maxamadan rasuulullah soo saama nudqigaas waa in laga maqlaa waxaa loo daliishanayaa iimaankii oo qalbiga degay oo damiir ah haddana in yani islaamka iyo iimaanka labadooda kelimada isku keenaysa oo qofka lagu xugminaya tawxiidka oo la daahirsaday inuu yahay markii imaamu bukhaari uu baabka imaamka ka baxay wuxuu yidhi asalaatu min aliimaan buu yidhi imaamu bukhaari raxmatullaahi calayh salaaddu waxay ka mid tahay buu yidhi acmaasha iimaankay ka midka uu ku daray sida soomka uu yidhi iimaanku ka mid yahay siduu xajka u yidhi oo kaleeto waxaa laga deliishanayaa bacdamaa iimaankii ay ka mid noqotay iimaankana marka u horaysaba talafud loo shardiyey ayadana talafudku waxa weeye sunno mustaxaba ninkii yidhi wuu ka soo qaadan karaa lafdiga usalli oo bidca lagu sheegay waa nebiga qowlkiisa calayh salaatu wasalaam waxaan leenahay ninkii usalli bidca u yaqaana murtad buu noqonayaa ha ka toobadkeeno maxaa yeelay nabiga haddeer qowlkiisa laga akhriyay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi usalli kamaa usalli salluu kamaa ra'aytumuni usalli inuu yidhi ba haddeer la akhrinayay oo nimankaa iga soo horjeeda akhrinayeen salluu tukada kamaa ra'aytumuni usalli sidaad ii ogaateen anoo u tukanaya usalli markii nabi maxamed baa carabkiisa uga dhawaaqay calayhi salaatu wasalaam bilxadiisi saxiixa ah bayna ku sugnaatay ninkii yidhahda marka waxa weeye usalli waxa weeye waa yacni kelimo shaneecaa ninkii yidhaahda nebiga qowlkiisibuu shaneeco ka dhigay bidcana ka dhigay waxaan marka taa ka qaadanaynaa firqad dambe oo gadaal ka dilaacday oo waxay ayagu rag ay dilaaciyeen xag u yaqaan waxay deliishadeenna deliil u yaqaan inay yacni qowlkaa wataan baan muslimiinta u gudbinayaa waxa weeye maxaa yeelay waa nebiga qowlkiisii usalli usalli marka lama odhan karo waa bidca bacdamaa nebi maxamed ku talafuday calayh salaatu wasalaam waqtigaa iga gaabnaa laakiin maan aamusa aamusanya amsa waxaan rabaa inaan in yar haddana idin xasuusiyo in labada dhinacba horta mawduuca laysku koobo wax yar oo turaantura baa jiray labada dhinacba mar mar baan yar elduufay raalli ahaada laakiin way waa dhacday hadda dhowr jeer bay dhacday marka eh, ah, mawduuca mawduuca in yar baad in yar baa laga yara baxay ayagana way ka baxeen yar idinkana aad baad oga baxdeen markan dambe weliba <laughs> marka waxaad yeelaysaan ah, maya horta <laughs> maya khalaas hadda waxaan yar waxaan u yaray ah, hadda waxa weeyaan hadda inta ha ku ekaato min fadlikum wixii dambe oo mawduuca ka baxa markiiba waan garaacaya kanaan garaacaya maya qofka bilaabo waan joojinaya hadda marka mawduuca haddaan hayno waxa weeyaan toban mirir iyo toban mirir baan idin hartay tobankiin toban mirir iyo toban mirir baan hartay Ah, dhinaca xarigga xarigga aad baa loo soo gudbay oo loo soo riixay dhinaca bidaxda in yar gadaal u noqdo fadalkum ixsaankum dhallinyaroy khayr allah insiyan marka waa waa cashara daqaa'iq sheekh maxamed isku kooba mawdiiciina waxaa waxaa dhacay eh, mucaawiya la hadla annagu waanu heshiinay guddigii maca eh, ninkii ka waxaan go-aan ku gaarnay cashar iyo cashar inaan ka dhigno ma fureenno hadda hamnadaan dawlad ahaan u socda ninka wafdigiida iga socday iyo idinkunbaa ka wada xaajoonaysaan middaa idinka marka ahlan wasahlan cashara daqaa'ig faqat amshi bismi illaahi raxmaan iraxiim hadal dheer ma sheegahayo laakiin hadalka u dambeeyey ee sheekha uu kelimatu usalli asaga uu qaatay in maartahay ficilka sallaa ee uu u qaatay in Eh, shareecada kuma jira la yidhi waa faham khalado asagoo u fahmay saa darteed xadiidkii rasuulka alayh salatu asalaam salluu kamaa ra'aytumuuni ayuu maarata ayuu u kacay arrintana waxaa laga hadlahayaa eh, shaygan salaadda lagu soo siyaadiyey ee nabiga uusan dhihin ee naweytu usalliya baa laga hadlahayaa maogi lafdiga usalli ma ku jiraa sharciga ma ku jiraa lagama hadlahayo qur-aanka waxaa ku jiraa fasalli lirabbika haddii maaratay aad lafdiga abaarayso Eh, midda kale waxaa maaragtay hadallihii ka mid ahaa ay walaalahan dhaheen arrintan inaan maaragtay nabiga uusan falin uusan nahyininna xadiidkii la aqrinhayay ma garanaya qofkaa meeshay ka martay rasuulka alayhi isalaatu wasalaam xadiidkii ninkii musii'u salaadka ahaa waa xadiid muttafaq ahoo salaadda axkaamteeda badan laga qaata asaga wuxuu yidhi nabiga markii uu maaragtay uu u bilaabahayey idaa qumta ila asalaati fakabbir saasuu nabiga alayh salatu slam yuu yidhi marka ficil iyo eh, iyo qowl toona lagama hayo arrintan ayada maarata waa mujaasafa waxaa kale oo maarata rasuulka ka sugnaaday inuu yidhi miftaaxu salaati attakbiir marka arrintaa nabiga waxaa laga hayaa ficil eh, miftaaxu salaati duhuur wa taxriimuhaa attakbiir ayaa nabiga maarata ayaa ka sugnaaday xadiid saxiixe eh. marka arrintaa ayade eh, maaratay uu yidhi nabiga ficil kama soo aroorin wuu ka soo arooray nabiga ficil weliba fii maqaami tacliim asagoo la barahaya ninkii saxaabiga ahaa marka rasuulka kelimada ayada ee haddii ay tahay maaragtay wax salaada ka mid ee eh, muunanka tageen wuu bari lahaa maartay ninka asaga ee siduu u tukada garan lahaa nabiga alayh isalaatu wasalaam wuu bari lahaa ka muunan tageen bidca marka waxay loo leeyahay waxaa weeyo waa wax maaragtay dib laga keenay oo nabiga alayh isalaatu wasalaam ficil iyo qowl toona aan uga bilaabanin taasna intaasaan kaga baxayaa xadiidka kale ee qiyaaska uu walaalkeen uu soo arooriyey qiyaaska xadiidka wuxuu u daliil yahay qiyaaska ma min adilati الshariica mase ma aha yaa yuu u daliil yahay oo loo soo deliishadaa laakiin cibaado cibaad ma looga qiyaasani ma aha rasuulka alayه الsalaatu wasalaam markii ay yidhahdeen aya'ti axaduna shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajr ayuu nabiga wuxuu yidhi bal ka warrama haddii uu maartaayay uu xaaraan u tago miyuunan maartaayay ifmi ka helaynin waxaa soo deliishan xadiidka waxaa loo soo deliishadaa qiyaaska ma adila sharciyu ka mid yahay mase ma aha asaga guud ahaan maxaa asagaa mukhtalafka kolkii kitaab iyo sunno laisku waafaqsan yahay qiyaaska waa mukhtalaf waa laisku khilaafsan yahay ma adilada sharcigu ka mid yahay mase ka mid ma aha marka xadiidkaasna saas weeye ma aha cibaado cibaado looga deliishaday maartay ma aha arrintan kale ee culummadii tagtay baa wada ashaaciro ahayd annagu waxaan ka hadlayna waa manhaj shaksi mucayana ma haysanno manhajka asaga e oo weliba dadka hadda maaragtay jooga xaqa ninkuu u caddaaday inuu ka tagaan rabnaa oo manhaju salaf uu noqdo laakiin dadkii hore tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabad ma maarataay dad ka lalmada dadkii hore oo fulaan maxkamad saarayo fulaan maxkamad saarahayo ma aanihin intaasaan doonaa inaan ku idaafeeyo bismi illaah walaalayaal wakhtigu waa ciriiri qiyaasku wuxuu ku jiraa adilada islaamka afarta ah alkitaab wasunna alijmaac waalqiyaas laakiin waxaa laysaga qiyaas qaadanayo waa inay arkaantiisii u oofsadaa walaalkay wuxuu yidhi xaj iyo cumraan uga qiyaas qaatay loogama qiyaas qaadan karo nebigu calayhi salaatu wasalaam talafudkii weeye nebigu wuxuu inoo sheegay haddii waalidkaa soon lagu leeyahay ama xaj lagu leeyahay in laga gudo labeyka can shubruma waad garanaysaan xadiidkii soonkana waad garanaysaan ijmaacu ahlilcilmi weeye in aabbaha haddii soon salaad lagu leeyahay aadan ka tukanaynin horta laysagama qiyaas qaadan karo waxaa nebigu nas u sheegay labayka xajan iyo labayka cumratan talafuduu nebigu sameeyey w calayhi salaatu wasalaam amaa atalafud oo salaada naweytu usalli farada duhri la yidhaahdo bidco weeye qiyaas maca alfaariqna weye masaladaas laakiin qiyaaska waa qirsannahay annagu waana qiyaas maca nas weye masalada midda kale walaalayaal shaafici sheekh maxamed umal baa idiin sheegay nawowina nasan buu u leeyahay fi lmajmuuc laba boqol lixdan iyo toddobo wuxuu leeyahay nasan buu leeyahay waman qaala yanwii bilqalbi wayatalafadu bilisaan saasuu yidhi walaysa bishayin liana niya hiya qasdu eh, lqalbi buu leeyahay eh, raafici eh, markuu maarkaysaa tacliiqin marka walaalayaal midda kale nawowi iyo ibnu xajar waa shaacire ma ahan ha sheeganina ragaydaan lahayn shee cabdilcasiis waxa weeye ninka mu'awilka ah hadduu mas'alo taawiiliyo mar la dhihi alashcariyu man dacaa ila alashcariya ow allafa fi lashcariya ashcari waxaa la yidhaahdaa ninka ama ka alifay kitaab ama dadka ugu yeeray ama ninka mas'alo ta'wiiliyey qaadi ciyaad baa hal mas'alo ta'wiiliyey ibnu xajar hal mas'aluu ta'wiiliyey culimmada islaamka weeye kuwa aan ka hadlayno mas'alada kale waxaa weeye walaalayaal oo aan wakhtiga ciriiri weeye aad iyo aad buu wakhtiga ciriiri ugu yahay wuxuu yidhi nebigu isagoo gurigiisu yimid oo caaisha wuxuu ku yidhi idan inii saa'im xadiidkaasu nebigu hadduu guriga wax ka waayo calayh salaatu wasalaam soon sunnana uu yahay wuu dhihi jiray waa soomanahay idinkuna waa samayn kartaan qof kasta laakiin ma talafud buu nebigu sameeyey waa soomanahay iyo nawaytu sowma qadin can adaa'i fardin iyo waa soomanahay ma laba shay isku mid ma waxaan ka hadlaynay iyo masaladan baa isku mida ah. ma ahan waxaa weeye masalada salafka aadam ninka u nisba horta salaf rajuli waa abawaa salaf waxaa la yidhahdaa wixii kaa horeeya annagu shee maxamed cabdiwahaab wahaabiya anahay naga maydaan maqan intaa halka aan ka hadlaynay shee cabdilcaziz wuxuu lahaa shacri baana isagaa isku shaabadeeyey annagu wahaabi ma nihin annagu waxaan nahay waxaan ka soo bilownaa nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam waxaan u nisbo sheeganaynaa intaasoo dhan oo culummada salafka aan sheegaynana waxaan leenahay nantasib ila salaf waxay diin u arkeen baa diina waxay reebeenna waa reebaynaa taana waxaa weeye oo caddaynaya culumu laba wadaadda iga dambeeya waxaan u dhiibaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alamiin sheekh aadan eh, sheekh cabdilcasiis buu raba inuu jawaabo lakiin anaa ka qaatay waxaan aniga doonaya inaan dhowr masale isdultaha midda koowaad nebigu sal lla lay wasalam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat ee ma kala qaadin jahri iyo siri wuu kala qaaday nebigu jahri iyo siri umuusan odrhanin jahri ee qalbigu nebigu ka niyeystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkii aan sheegnay baana ku tusaya wa taxriimuhaa atakbiir taasi waa midda koobaad waa midda labaad qiyaasta xajka looga qiyaas qaadanayo wuxuu yidhi xajan wa cumratan waxaa qadaran naweytu qasdalaani baa yidhi lafdiga xadiidka waxaa ku soo arooray labayka xajan wa cumratan lafdiga qadaran naweytu meehee xadiidkay nasan riwaayaadkiisa ugu soo aroortay labayka xajan waa marka yani waxa way xajka cumrada la gelayo cabdullahi bni cumar radi allahu canhu wuxuu maqlay nin odhanaya nawaytu xajatan nawaytu cumratan wuxuu yidhi waa diiday waa diiday wuxuu yidhi wuxuu yidhi labayka nebigu labaykuu yidhi cabdullahi ibn cumar oo saxaabiyaa u diidan cibaadaadka inaan macnaha sidii la doono laga yeeli karin bay kutus fuqahadii hore walaalku waxaan rabnay inuu nooga bilaabo imaamu shaafici iyo maalik iyo axmed iyo raggii ka horreeyey saxaabadii iyo waxay ka qabeen imaamu nawowi baa laga bilaabay nawowi ma taqaanaan qarnigii toddobaad wey khalaf unbaa lagu wareegeysa sidaas wey macana salafkii iyo nabiga geliya waxaase la yaab leh sheekh cabdullaahi wuxuu yidhi usallii nabigaa yidhi somaydaan maqlayn macnaheeda naskay ku sugan tahay soo ma cabdallana wuxuu yidhi qiyaas bay ku sugan tahay soo kaafiya kala dheeri maa mid isku waafaqa ama lafdiga nebigay ku sugantaho waa usalli waa war la garto qiyaas ma galo qiyaas bay ku sugan tahayna waa war la gartayoo waa meel kale daliil u tahay laba isgeli kara ma aha saas way macana waa tanaaqud midda kaleeto wuxuu sheekhu yidhi usallii ninkii inkiro waa ridoobaya waa sunno iyagaa yidhi haddana waa sunno ninkii ka doodo yidhahda waa bidco see ku gaaloobaya sunno weyn baa odhaadeen soo masale la yaab lamaa iyaduna waa isburinta meesha ka muuqata way macnaha qiyaasku totalba sidiisaba qiyaasku ma galo cibaadaadka ma galo culimmada ibnu kaiir kayrkood maxaa yeelay shayga laysaga qiyaas qaadanayo in cillo loo sheegaa shardi a dhan baa isku waafaqsan cibaadaadkuna mucalalo mehe waa tawqiifiya waa tacabudiya qiyaas ma galo biijmaci culamaa hadalladuu soo guriyena qiyaaska guud bay ku saabsan tahay cibaadada in looga qiyaasanayo kuma saabsanaa waa kasii gudbayaa dabadii iyo baashi maansalugalaydaha iyo wixii uu deliishaday waa cibaadaad meehe waa caadaad ninka xaaskiisa u galmoonaya cibaadada meehe waa caadaad yani arrimahaasuna iyaguna waa sidaa wakhtigaan ii waa kasii gudbayaa Ehm, xadiikii cabdulahi bn mascuud xadika horta waxaa ansaxaya khayrulquruuni qarni ee shee soo deliishaday khayrulquruuni qarni lafdi ku soo arooray ma jiro laakiin lafdiga saxda xadiidkee ku yaalla waxa wey khayrunnaasi qarni lafdiga saxda waa saas ee lafdigaas sheekh waa daciif weye daciifkana iska daaya lafdiga waktiga waa igu yaryahay toban daqiiqo eh, muxuu ahaa waa igu yaryahay eh, toban daqiiqada waa igu yaryahay kolkaasaa weliba de iga haystaay oo dadka saaxiibadaydan ay doonhayaan inaan muxuu ah wax u reebo ay iga rabaan kolka sidaasuu igu yaryahay aniga hadda haddii aan fasaaxin lahaa bijidba iyo ma fura eh, khayrulquruuni horta waa lafdi sugan oo hadda yani ma aragtay waxa jira in horta la inkiro oo ku sugnaaday ma wanaagsana khayruquruuni qarni waxaa ka mid ah hadda eh, muxua sheekh maxamed macalin maalin dhoweyd wuxuu yidhi oo inkiray annagoo ka hadlayna eh, muxuu ahaa abi xaniifa aan nidhi waa taabici wuxuu yidhi taabici maahayna wuxuu ahaa buu yidhi haddii ilaahay raalli ka noqdo muxuu ahaa eh, ummadda kalu kamida ah, taabici maahayn taabici horta waxaa la yidhaahdaa inaanan isxusi u garanayni ninkii saxaabada la kulmay yaa taabici la yidhaha horta balshegayso shicirka ay qaadeen ee u qaadeen imaamka ee ku sugnaaday eh, alminhat lwahabiya fii raddi lwahabiya kitaabka la yidhaahdo waxaa tireen wahabiy horta ninkii aabihii diiday dad ugu dar annagu qabsha cabdulqaadir jiyaani oo nolii muraaqkiisaan aqrin oona waxnaana ku cun yaad nagu kalifteen idinkoo waa laga yaaba inaad ku cambuulaysan jirteenna haddii ilahay waa nagu soo suurteen waxaa la yidhi eh, dad waxaa kuugu daran waxaa la yidhi horta ceebtaada dhammaa ceebtaada yaqaan taasaa ugu dara ninkii ku ambuulaysan jiray inuu haddana annaga nagu soo riixo kolkaan ka gudbo anigoo taas eh, khayruhu imaamu dhegaysta cibaaradii eh, eh, laqiyal imaamu abu xaniifata sittatan min saxbi daahal mustafa almukhtaari lix buu la kulmay asxaabta waa shay saxa oo sugan inuu taabiciya ummadda ummaddoodina way isku raacsanta kolka wax kale hadda waa khayru quruun oo kale weeye qarniyi ma aha muxuu xadiid kolka waxaan idin sheegayna horta laba shay isku mid wax la kala waxay khayru quri khayru naas dilayna waa isku mid nabiga qarni uu ku jiray baba wax farqi uma dhaxay kow waxa waxaan idhi kitaabka fathul majiid kaliya waxa ku sugan waan labbayka waan ku soo aroray fathul majiid waxa ku sugan kitaab fatxulmajiidka layidhah waxaa ku sugan waanlabeyk waan kusoo arooray fatxulmajiidka waxaa ku sugan baan idhi kitaabka fatxulmajiidka la yidhaahdo cibaaradaas yani gaalimo iyuu wax ka sheegaan idhi fatxulmajiid sheekh maxamed cabdihaleehi baan idhi ha ma lahe waxaa leeyahay haddii aanu fatxulmajiidu ku sugan yahay maxamed abdulhan hada cabdiraxmaan bin xasan halhade waa isla meesha mawduuc waa meesha sheekh maxamed wuxuu yidhi anigoo ka ixtifaalka mawlid ka hadlahaya waan idhi nabiga waa loo ixtifaalay oo isagoo joogaa loo ictifaali kolkuu hijradii ka yimid nabiga majradeen yaa wuxuu hijiradii kama imanayo tabuuka bedu ka yimid baahay waa nafsa shay waa isla meesha waa ku soo noqday niyadii aan ku soo noqday eh, atalafudu biniya horta eh, waxaan ka daba dhahayaa labayka xajan wa cumratan sheekhaan soo siinaya intaasaa ka daba tuuraya labayka xajan wa cumratan horta eh, haddee xajan waa in waxaa lagu nasbiya caamil baa lagu nasbinaya moogi labayka nasbin mayso naweytu buuna qadaray sheekh hadda muxuu aha qasdalaaniga eh, muxuu aha jaamicul eh, isaga taajuljaamic rasulkana naweytu buu qadaray xajan wa cumratan culamaa saas horta u qadartay ee ma aha yani xajan tul nasbin kara keligeedoo meel uun mansuub iska noqonaysa waxaa loo baahan yahay wixii wax nasbiya taasna waa inaan laba daqiiqa Eh, walaalayaal sheekhaan u dhiibaya insha allah shee abdullahi baan u dhiibaya laba kelimoon baan ka horraysiinaya haddii ilah yidhahdo waxaa weeye waxay soo deliishadeen miftaaxu salaati aطuhuur nabiga alayh isalaatu wasalaam markuu saa leeyahay waxaa laisweydiinaya horta dahaarada ma salaadda arkaanteeday ka mid tahy soo iyada wax ka baxsan maaha tawame waa su-aal ee eh, waxay yidhaahdeen qiyaaska wax soo deliishada ma laha hadalkii maanto dhan aan sheegaya anugu meeluu ka maraya ma garanayo oo culammadu soo wada deliishanayeen imaamu axmed binu xambal xaggeed geynaysaan hadalkiisa miilmitaal ahaan ee ay noo soo naqilayaan culummada ay soo naqilayaan oo arrintaa oga hadlayo imaam axmed bin xambal marka masalada uu ka hadlayay hadalkiisa naloo soo naqilayay yaa wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo sheekha la yidhaahdo abu nasr maruzi fii qiyaami اleyl safxada hata waan idin sheegay boqol soddon iyo toddoba wasu'ila axmedu raximah اllahu tacaala can alqunuuti fi lwitri hadalka moogtahay haddii marka la sheego qofka ayna uusan gelaynin oo wuxuu iska soo odhanayo haddii saas si lagu kala faa'iidayo ma horta meesha inkastoo aan u aragna waa inaynan faaida hadda loo iman marka waxaa weeye imaamu axmed baa la weydiinaya oo waxaa la weydiiyey qunuudka watarka ma qabaan rukuuc mise bacda rukuuc salaadda miyn cibaadada ka mid ahayn markaasaa waxaa la weydiye hal turfacu lydi fi ducaa fi lwitr gacmaha kor ma loo qaadaya wuxuu ku jawaabay alqunuutu bacda اrukuuc qunuudku bacda rukuuc weeye wayarfacu yadayhi wadalika calى qiyaasi ficli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nabiga ficligiisa ayaa looga qiyaas qaadanaya fi lghadaati salaada subax salaada subax kor gacmuhu qaadayey haddana qabla rukuucu ka dhigay taasaa looga qiyaas qaadanaya imaam axmed binu xambal baa saa u qiyaasanaya cibaadada dhexdeeda marka hadallada laiska wada ee lasoo fulaan baa sida yiri iyo fulaan baa sida yiri waxaa layihi waxaan dhowr jeer ka maqlayaa walaaluhu waxaan ka maqlayaa yacni khalaf weeye annaguna salaf baan nahay hadalkan horta waxaa weeye hadal iska huraa weeyaan oo yani dadka afka loola taagayo salafkii aanu sheegno oo had iyo jeer saan idinku dhegihiina ma gelayo maalan imaam subki markaan soo naqilnay yani ijmaacuu soo naqilayey waxaa la yidhi imaamu subki wuu soo naqilay ma isaga ijmaacaas keligii samaynaya marka markaasuu wuxuu ugu jawaabay wadalika calaa qiyaasi ficli nabiyi sala allahu alayh wasalam ma keligiisaa ah marka markaasu weli wuxuu u raaciyey wabidalika qaala abu ayuub abu nas maruzi baa sidaa odhanaya ninka laleeyahay ibnu nas maruzi saa odhanaya wbidalika qaala abu ayub abu khaytam wabnu abi shayba saasay wada leeyihin waa rag wada salafkii weeye sidaa ayada marka haddii intaa salafku idinku fillaani waayey haddee aayad baan idinku fillaanaynin walaa xadiis baan idinku fillaanaynin naxnu maca salaf baan nahay iska af bilaash waxba talmay salafka kan idin sheega dad qaadanaysaan qaata haddii kalena haddee idinkuba khalafka oo ibnu taymiya iyo maxamed bin cabdilhab aad ku kormaraysanaysaan kaadi kam saddex deeq miya saddexay badh afar iska dhe anugu waan ka warramay haddana wax yaroo ii dhimanaab aan daba dhiganaya insha allahu hadalkayguna maba tiro badno dadka haatan haddii la qadaro wax inta qorqorto waxaas haddii la qadaro dabagelahayana waxaa weeye haddii la qadaro waa dad iga fahmo badanoo aniga intaas waaba ka xuustahay fahmadaydu wixii ilaahay maskaxdayda ku soo rido un baan ka warramaya oon diinta ka xusisanahay waxaa weeyaan marka xadiis baa lagu laalaabto o lagu meeraysto wuxuu ahaa xadiiskaasi nebiga calayh isalaatu wasalaam musiiu salaad inuu salaada baray sidii uu tukanayay si fiican ha xadiidkaa salaada markiu nabigu barayey arkaanu salaad ma ku sugnayd kulligeen maxaa ku sugnaa waa kuma sugnayn weeye jawaabtu ninkii xadiista ka warqaba salaadda markaad doonayso inaad tukato buu yidhi fastaqbil alqiblata buu yidhi uma kabir buu yidhi kibaara buu yidhi uma iqra maa macaka buu yidhi markaad kibaarato wixii qur-aanka macigaaga fudaada akri buu yidhi markaa wuxuu yidhi suma rkac buu yidhi uma xataa tadma'ina buu yidhi wuu sii waday hal ragca markuu dhameeye nebigu wuu yidhi ma ifcal fii salaati kadalik sidaa ku samee buu yidhi kadalik sidaa ku samee salaadaada marka salaadama waxaa lagu samaynaya ragcad walba kulligeed ma loo kibaaranaya maya loo kibaaranaya midda u kaliya takbiirtii lagu shaci jiray iska fiiri tashahudkii ma lagu sheegay musiiu ma lagu sheegay xadiiskiisa maya laguma sheegin awalna laguma sheegin aakhirna laguma sheegin waxa weeye salaadda arkaanteedii dhammayd inteedii kale ma halkaa ragcadaha miyaad kaga qiyaasanaysa ma macnuhu saas waxa weeye salaadda arkaanteedu waa talfiiq weeye mulafaq weeye min talfiiq bay ku jirtaa inama alcabaalu biniyaati baad usoo qaadanaysa xaggee ku jira meesha ugu horreysa cibaado ugu horreysa ku jira markaasaa niyada loo soo qaadanaya maxaa yeeley lianna salaata camalun baa laleeyahay وكل عمل يحتاج إلى نية وبهية markii sake la joogaa la leeyahay inama acmaalu biniyaati loo soo qaadanaya lanna sakaata camal weeye markii soom la joogaa niyada loo soo qaadanaya inama acmaalu biniyaati toddobaatan baab iyo nays baa gelahaya gudihiisa xadiidkaa ku xaroonaya xagga abwaabta fiqiga markuu la aado ma aha marka inaad isdul taagtaan oo tidhahdaan nebigu wuxuu yidhi fakabir hadduu kabir yidhi kibaarashadii waa la sheegay laakiin talafudka niyada lagu hadlayo imaamu nawowi marna waad cuskanaysaan marna waad ka cararaysaan oo waxaad odhanaysaan waxa weeye qiyaaskiisa ma doonayno iska fiiriya hadda marka tadawurkiina iyo tanaqulkiina marka walaalayaal addiinu anaseexa wey waa nin naseexaynaya sheikinawowi waa nin lagu daba xirto waa ninkaad haddeer ashaaciro ka afinayseen weliba xataa waxaad ka warlaadihiin inuu xataa dariiqi yahay baad ka warlaadihiin shiikiisa dariiqada waxaa la yidhahdaa binu yuusuf baa la yidhahdaa oo dariiqada uu ka qaatay xataa waa nin dariiqa imaamu nawowi kutubtiisa iska fardhiya anaa maanta baraya haddii ilahaydna haddaad dariiqadaad nacdeen oo aad ka tagteen iyo ashaaciro aadna rabaynina ma garateen waxa weeye markii niyada in lagu talafudo sunnatun buu yidhi sunnada markuu ku yidhi saddex jir iyo soddon jir kalaamkooda isma tarjumo imaamu nawowi meeshuu wax ka sunnaynayo iyo meeshuu wax ka soo qaadanayo intaan iyo quruntii midna ma garan karaan inaad marka adinku dacnisaan waa ibtidac yani diinta kusoo korray wey haddana inaad u saarataan albaniya nin lamida axaadiista inuu daciifiya inaad u saarsataan ibtidac foolxo wey waana ka waaninayna walaalayaal kuwaantooba haddana inaad maxamed cabdiwahaabna ku abtirsataan haddana ay jirtaan waxaa layidhi ninkii wuxuu dhahay diiday waa nin wuxuu dhalay diiday baa layidhi ma ahan diinta wax waafaqayo daboolhaya ma aysan ahanin waa yani qadiyad foolxun baad odhanaysaan marka walaalayaalo waxaan leenahay addiinu annasiixa aan ku dhaqanno waxaa weeye muxaawarada iyo iyo makaanka fadligiisa iyo sharafkiisa aan dhawrno hal marana ee shayga lasoo dariishado marna laga cararo markuu adiga kaa hor yimaadana aad ka cararto markuu qofkaan midku yahana aad dariishato diinta islaamku ma ogola cadaala lagaa rabaa naftaada cadaala haddaada ka samayn khaain baad noqonaysaa marka naftiina cadaala ka sameeye diinta islaamka imaamu nawowi waa ninkaad yani ictimaadaan waa ninkaad kutubtiisa akrisaan ma garatay waxa weeye marka imaamu nawowi wuxuu yidhi atarafudu biniyati sunnatun liyasaacida alisaanu cala alqalbi qalbiga iyo lisaanku inay iskaalmeeyaan buu yidhi waxa weeyaan wax ibtidaaciya kuma sugna qowlkii nebiga oo aan anugu idhi qofkii inkiraa wuu ridoonayaa sidaan u idhi baan uusan u odhan shiiqumul uusan u odhan maxaa yeele anugu waxaan idhi wax nebiga ka sugnaaday qofkii inkira oo yidhaahda waa bidca shaneeca murtad buu noqonayaa maan la la khilaafsana taas calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi nebigu usalli buu yidhi kelimada usalli la yidhahda ah. mawduucan wuu dhammaaday marka mawduuca kale oo ku soo xiga waxaa weeyaan qiraa'at alxaydi kaxayt alqur'aan haa laakiin waan idiin sheegaya hadda waan salaadan tukanaynaa ya la la la دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة أنا هيستيكاز معي معي سك سك والحلة أنها هذا لكن ترتيب تصوص عطم هذه الشيء ربا وكادي وحير bacda duhur weeyaan laakiin daqiiqa aan aan idiin sheega maxay ahayd tartiibteeda waa fariista dhallinyaro isugan yar ha ani saasay igu qoran tahay kolley laakiin isagu aan ka hubsanayaa idinkaa leh idinkaana bilaabaysaan waana nusaac nusaac waxaa ku soo xigaa mancu tacliim almar'a ah markaas midka saddexaad waay aadaan alawal jumca ma fahamteen soo aadaan alawal ljumca waa athaalit min min min min xaydi midka aan u dambayn doono oo aan u malayn haddii wakti aan helna inaan ku dhammaynan waxaa weeyaan alaaqu halaaa bilafdin waaxidin eh. sidaa tartiibta aan u qornaa sida inahad soo maalinka sheekhow tartiibtii aan u qornay oo dadkii ayaad sidan aheed markaa sidan baan ku wadayna insha allah ahla wasaad waayahay waayahay That's okay. Page two, page three, page four. Yeah? Waa inaan sideed saaca barkaya. Ah? هذا